bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu nawowiyu raximah llahu tacaala wacan ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu qaal mugiirat bnu shucba waxaa laga wariyey inuu yiri maa sa'ala axadun qof ma weydiinin rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka can iddajaali dajaal xaggiisa waxba kama weydiinin akhara mimaa kii intii ka badan sa-altuhu aniga aan su-aalay qof nebiga dajaal wax ka su-aalay ma jiro ka badan intaan aniga ka weydiiyey wa inahu qaala lii nebiga wuxuu igu yiri maa yaduruka ku dhibi maayo maa yaduruka maxaa ku dhibaya adiga qultu waxaan idhi innahum yaquuluuna waxay dhahayaan ina macahu dajaal waxa uu haystaa jabala khubsin jabala khubsin muufo ama rooti buur ah buur rooti abuu ah haystaa iyo wanahra maa-in iyo biyo webigeed webi biyo ay ka buuxaan iyo buur muufo ah ayuu haystaa qaala waxa uu yihi huwa ahwanu cala allaahi min dalika huwa isagu ahwanu cala allaahi ilaahay korkiisa wou kala liitaa min dalika waxaas ayb yani inkasta oo webi biyo ah haysto iyo buur muufa ah oo haysto haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka yahmaada waa ka liitaa muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saareen macnaha waxaa weeyaan cuntadaa iyo sharaabkaas baha haystay uu dadka ku fidnaynayo haddana laakiin mu'minku waxaas ma dhibayo ayb ayb waxa aada arkaysana xaqiiqa ma aha ayb wax marka lagu fidnaynayo dadka waay ayb waayahay marka dadka de waxaa weyn iyaga laftirkooda cuntadaas iyo waxyaabahaas fidnay imtixaan bay u noqonaysaa ayb marka waxa waxa ku dhibayaa maxay yihiin markii la weydiiyey muqiirat bnu shucba waxa uu yidhi inuu waxaas haystaan maqlay markaasuu nebigu wuxuu yihi huwa ahwanu cala allahi min dalik huwa isagu ahwanu waa mid yacni liidnaan badan calallah ilaahay korkiisa min daalika kaagaas waxaas kaga sii liidnaan badan muttafaqun calayhi ayb wacan anasin radia allahu canhu qaal ayb qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh ali wasalam maa min nabiyin nebi ma jiro ilaa waqad andara uu digay ummatahu ummadiisa ay u digay al acwara alkadaaba weershihii beenaalaha ahaybuu uga digay kii hasha ilaay oo beenta badnaa ayuu uga digay nebi kasta ummadiisa waa dajaal alaa hoy inahu dajaal isagu acwaru weeyaan mid hal illa wa ina rabbakum rabbigiinna casa wajalla laysa biacwara rabbigiinna idinka aada caabudaysaan mid weersho a ah ma aha oo hal illa ma aha rabbigiin rabbigiin labadiisii indhoodba waxaa weeyaan waa ceeb waa ka nabadgaleen mana usoo dhawaa karta ceebta lamana mid ah bani aadamka labadiis indhood ayb meeshaan marka bukhaari iyo ibnu khuseyme waxay u daliishadeen inuu ilaahay laba indhood leeyahay maxaa yeele leysa biacwar ayaa la anfiyey acwar waxa kasoo horjeeda markaa laba indhood marka laba indhood alla laakiin lamid maaha dadka bani aadamka indhahooda indhahaada adigu waa xadidan yihiin derbigan gadaashiisa waxba kama aragtid ilaahayna wax ka qarsoonaanaya ma laha laysa ka milihi shayin wahuwa samiicu lbasiir maktuubun ku lagu qoray waay beyna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa lagu qoray kaaf fara kafara kaaf iyo fa iyo ra ayaa labada indhood dhexdooda uga qoran qof kastana iskama fahmaye qofka ilaahay basiiro iyo diin uu siiyey ayaa akrinayo fahmay ee nin walba wax akri kara inuu arkaayo ma arkana tegayo ayb muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saareen xadiidka hore marka huwa ahwanu cala allahi min dalikada ku jirta dajaalku yacnii ilaahay agtiisa waa kala liitaa in waxaas uu helo ayb ama ou dadku yacnii ou ilaahay addoomihiisa inu dhumiyo ayb labadaas macnaa marka lagu sheegay ayb oo marka la leeyahy huwa ahwanu cala allahi min dalika yani in aayadda noocaasoo kale u iska haysto waa kala liitaa ilaahay subxaanah wa tacaala waan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam alaa uxadithukum xadiidan can iddajaali alaa uxadithukum miyaanan idin sheegaynin xadiidan xadiid can iddajaali aan idinkaga sheegaynin maa xadatha bihi sheekadaas oo maa xadatha bihi uusan sheegin nebiyu nebi qowmahu qowmkiisa uusan ugu sheegin ayb inahu acwaru weyaan nebi kasta dajaal waa ka diga laakiin nabigeena sala allahu calayh ali wasalam waxaa la siiyey macrifo iyo ogaal ama aqoon yani ama waxay isaga ku saabsan oo ambiyadii hore aynan aan la siinin ila haddii nebiyada kaleba loo waxyoodo la amro waa sheegi lahaayeen ayb markaa waxa uu yidhi inahu acwaru weyaan weershawa wainahu yajiiu wuu imaanayaa bimihaali aljannati wannaari janno iyo naar wax u dhigmo waxa yani la tusaala ayuu la imaanaya faallatii yaquulu midda uu dhahayo inaha aljannatu janno waay hiya annaaru waa naar marka xaqiiqada dhaldhalaal adduunyo inaad ku siranta ma aha xaqiiqadeedu hadday xaaraan tahay naar unbay aadeysaa dajaal jannada iyo naarta oo watana jannadiisu waa naar mutafaqu calayhi wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama dakara dajaala ayuu sheegay bayna dhahraanay nnaasi dadka dhexdooda faqaala waxauu yidhi in allaha alle laysa biacwara mid ilaa ma aha ilaahay alaa ina almasiixa adajaala masiixu dajaalna acwaru weeyaan mid ila alcayni lyumnaa acwaru alcayni alyumnaa ishiisa midig mid la weeyaan oo ay cawar tahay ka anna caynahu ishiisa waab iyada oo cinabatun noqotay ka anna caynahu ishiisa waab iyada oo cinabatun ka anna caynahu ishiisa waab iyada oo cinabatun cinab daafiyatun sabaynaysa oo isha korkeeda soo taagan oo soo kuusan sidii wax sabaynayo oo kale ayb xabad cinab oo yani soo kuusmay oo kale waa ishiisa muttafaqun calayhi yani foolxumada iyo waxa intuu ka qabo kaas marka see rabbi uu ku noqonaya ilaah uu ku noqonaya kaasoo kale marka calaamadaas yuu leeyahay waaye saa darteed marka huwa ahwanu cala allahi min dalik waaba mid yani waxa in la siiyo oo uu dadka ku siro yani mid ka liita waayo sababto ah waa calaamadahaasuuba leeyahay iska muuqdo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yuqaatila almuslimuuna ilaa ay ka dagaalamaan muslimiinta iyo xataa yuqaatila almuslimuuna muslimiintu intay kala dagaalamaan alyahuuda yahuuda xataa yaqtabi alyahuudiyu yahuudiga ilaa uu ku qarsoomo min waraai alxajari dhagax gadaashiisa iyo washajari geedaha gadaashooda fayaquulu lxajaru dhagaxi wuxuu dhahayaa iyo washajaru geedkii yaa muslimu muslimow dhagaxi iyo geedihii waxay dhahayaan yaa muslimu muslimow haadaa kan yahuudiyun waaye yahuudi waaye khalfii gadaashayda yuu yahay tacaala kaale faqtulhu dil ila alqarqada geedka qarqadka la yiraahda ma ahane geed marka qodax leh ayb qarqad geedka la yiraahda ma ahane bacdina yani dadka qaarkood yaqaan iyo geedaha iyo culummada ah markay tilmaameen wuxuu u dhowaaday amaba ou noqdayba geedkan hadda soomaalidu ay geed yuhuudka u taqaano ayb qodaxna waa leeyahay sidiisana waa u egyahay qarqadka nacam inuu isagu yahayo marka waana dhici kartaa inay meel walba ku abuurayaan nacam iyagoo marka badbaado iyo waxaa ka raadinaya maxaa yeele ilaahay waxa uu yidhi yawadu axaduhum low yucamaru alfa sanatin kun sano inuu iska joogo midkood aaday u jeclaan lahayo aaday xariisiin ugu yihiin nolosha ayb marka laakiin caqliga ay nolosha ugu dadaalayaan waxaa aada u fiicnaan lahay towfiiqda laga qaaday inay cibaadada alle ay waxaa ku hoosgalaan oo dad islaama ku noqdaan muslimiin ila alqarqada ma ahani fa inahu isagu min shajari lyahuudi yahuudda geedaheedo muttafaqun caleyhi kaas waa qarina marka inta kalena waa hadlahayaan ayb wacan marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa malxamo iyo dagaal weyn inay dhexmaraya muslimiinta iyo yahuudda wacanhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa tadhabu dunyaa adduunyadii tegi mayso xataa yamura intuu kasoo maro alrajulu qofka bilqabri qabriga intuu kasoo maro fayatamaraqa uu ku galgasho caleyhi korkiisa qabriga korkiisa ou ku galgasho wayaquulu uu yiraahdo yaa leytanii shallaytadeyda eh makaana saaxibi hada alqabri qabrigan qofkiisa booskiisa ahaadeena yani maanta maxaan meeshaan ugu jiri waayuu leeya qabrigan inta fidnada iyo dhibka adduunyada ka bato meel la galan la waayo qofku inuu yiraahdo qabrigan ninkiisa maxaan maanta aniga u noqo waayo noloshiiba uu sidaas ka gaaro walaysa bihi diinu walaysa mana ahna addiinu diin bihi yani kaa dartiisa waxa uu u sameynaya maa bihi ma ahaanin <coughs> walaysa bihi diinu ay walaysa diinu diin ma ahan bihi fiihi isaga dhexdiisa sidaa inuu u yeelayo maa bihi maa fiihi dhexdiisa ma ahaanin qofku ila albalaa-u imtixaan iyo fidno iyo bala ma ahne wax kale sidaa u dhihi maayo muttafaqun calayhi asbaabteeda marka waa lahaaya asbaabteedii waa taallaayo waa lahayaa wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa taquumu saacatu saacaddii ma dhacayso xataa yaxsira alfuraatu webiga furaad la yiraahdo inta uu ka yacni furo can jabalin buur min dahabin dahab ah ilaa uu ka furo yacnii webigii furaad ayaa waxaa kasoo baxaya oo uu daaha ka rogayaa buur dahab ah yuqtatalu calayhi waa lagu dagaalamayaa korkiisa markaa fa yuqtalu waxaa la dilayaa min kulli miatin boqol kasta tiscatun wa tiscuuna boqolkii aadama sagaashii sagaal waa lagu dilaa meesha hal ayaa badbaadaya fayaquulu wuxuu dhahayaa kullu rajulin nin kasta oo minhum iyaga ka mid a lacallii waxaa la dhici kartoon mudanahay an akuuna inaan ahaanayo ana aniga anjuu midka badbaaday inaan badbaadayo yani dadku waa xusul duubaa nin walba marka meeshuu tagayaa boqolkii qof sagaashan iyo sagaalaa dhimanaya markaasuu nin walba wuxuu leeyay maxaa kan badbaadaa inaan aniga noqdaa laga yaabaa qofka joogayo male nin walbaa marka waa ku ordaya meesha buur oo dahabaana ah la yiri dadka qaarkooda waxay ku fasireen marka shidaalkan ciraaq laga helay waxaas wax ka jira maaha nebigu shidaal ma sheegin dahabuu sheegay webiga yaana sidaas uga dilaacaya marka buurtaas dahabka ay uga dilaacaysa <clears throat> iqtitaal ama dagaalan sidan la egna ma la sheegin ayb saa darteed marka dadku waxaa fahmaya qalbigooda adduunyada sida loo gelinaya aakhir zamanka ayay fahmaysaa maxaa yeelay hadda ninkan bal fiiri boqolkii qof sagaashan sagaalaa dhimanaysa halaa badbaaday nin walbana anigaa laga yaabaa inuu ahaa buu leeyahay kaas tan hadda waaba wax weyne oo nebigu noo sheegaye middaan hadda dadku ay yaacayaan bal ka waran tahriibkan iyo ay ku yaacayaan nin walbaa markaa tiraahdeed war meeshaas <clears throat> saxarahaas iyo lama degaankaas intaasoo soomaaliya qabaa iyo badaani ka joog wuxuu ku leeyahy meeqa ninka badbaada inaan noqdaa laga yaaba aniga oo aan ka gudbo meelahaas kale la aadaya aan sii galo inaan aniga taas noqdaa dhici kartuu leeyahy maxaa umalayna marka tan nebiga uu tilmaamay sida ay noqonayso bani aadamka marka qalbigooda maal raadintaa lagu weyneyna markaasi wax walba u marayaan laba ragcana inay tukadaan laguma karo markaas oo shiddo iyo dhibay u arkaan wafii fii riwaayatin yuushiku an yaxsira alfuraatu inuu furo uu dilaaciyo daaha ka rogo can kanzin kayd oo min dahabin dahab abaal dhow faman xadarahu qofkii joogo oo markaas adduunyada ku noolo goobjoog ah falaa yaakhud minhu shay-an waxba yownan ka qaadanin yaan waxba ka qaadanin muttafaqun calayhi nabigu marka saasuu ku taliyayaan meeshaas la aadin waxba laga qaadanin muttafaqun calayhi wa canhu isna abi hureyra waxaa laga wariyey qaala waxau yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay yatrukuuna almadiinata madiina ayay ka tegayaan calaa khayri maa kaanad intay ahayd markay ugu kheyrka badnayd korkeeda calaa khayri maa kii khayrkiisa korkeeda kaanad ayba ahayd iyadoo ah madiino oo khayr markay ugu ficneed mararkaas joogto ayay ka tegayaan waa ka qaxayaan dadka madiinada rasuulka sal l l slam laa yaqshaaha ma daboolayo ila alcawaafi dugaag unbaa imaanaya bis yuriidu cawaafiya asibaaci dhugaaga ayuu ujeeday iyo watayri shimbiraha ayb wa aakhiru man yuxsharu wa aakhiru man qofkan ugu dambeeyo yuxsharu lasoo xashrinayo qiyaamihii buunka uu ugu dhacayo raaciyaani weeyaan laba raaci min musaynata qoladaa musayna yuriidaani almadiinata madiina ayay rabaan yanciqaani biqanamihimaa arigooda ayay u dhawaaqayaan fayajidaanihaa waxay helayaan marka wuxuushan ayay ku arkayaan madiina dugaag yani wuxuu leeyahay dadkan eh, aakhiru man yuxsharu waa laba raaci oo reer museyna ah laba qowsar madiinay rabaan daday ku ogaayeen awal ayaga arigoodii bay markaas usoo qaylinayaan oo soo wataan markaas waxay arkayaan magaaladii madiina oo dugaag uu joogo waa yaabayaan marka magaalada madiina oo dugaag jooga ka waran meel abad iyo magaalo ku ogeyd xataa idaa balaqaa markay gaaraan thaniyat alwadaaci marka ay gaaraan kharaa waa dhacayaan calaa wujuuhima af afay u dhacayaan wajuuji ayay u dhacayaan oo marka qiyaamihii baa ku dhacay muttafaqun caleyhi aakhiri zamanka marka dadku waa ka tegayaan madiina wax kale ka dooranayaan wacan abi saciidin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi yakuunu khaliifatun ayaa ahaanayo khaliifo min khulafaa'ikum idinka khulafadiina madaxdiina ka mida fii aakhiri zamaani aakhiri zamanka yaxduu wuxuu shubayaa almaala maalka ayuu hoobinayaa walaa yacuduhu mana tirinaayo ma xisaabaayo rawaahu muslimun muslim baa wariyay nin amiir idiin noqon doono khaliifo waxaa imaan doona maalka dadka saa ugu faraqo ugu hoobiyo oo aan u tirinaynin cumar bnu cabdilcasiis ay culimmadu yidhaahdeen buuba ahayd ad oo maalka u bixi jiray dadka usii jiray ayb rawaahu muslimun ayb wacan abi muusa radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal layaatiyana cala annaasi dadka waxaa u imaan doono zamaanun waqti yaduufu rajulu qofka uu la wareego fiihi waqtigaa dhexdiisa bisadaqati sadaqada uu la wareego oo min adahabi weliba dahab ah sadaqo sadaqa ma tahay maaha dahab ah inuu la wareego falaa yajidu ma helaayo axadan qof ya minhu ka qaata isaga qof ka qaata ayuu weynaya say dadka maal u helayaan wa yuraa arajulu ninkii ayaa la arkaya alwaaxidu ee midka ahaa yatbacuhu waxaa raacayo iyadoo ay raacayaan arbacuuna imra-atan afartan naagood yaludna bihi isagay magangelayaan ay hoosgelayaan min qilati rijaali rag yaraanta darteed wa kasrati nisaai naag badnaanta darteed rawaahu muslimu calaamaadka marka akhrizamanka naagaha inay bataan way nimankuna yaraadaan ilaa halkii nin afartan naag ay daba ordaysa marka hal nin afartan naagaa u banaan ma laga wadeed ogow laakiin tira yaraan meeshay ka jirta darteed afartankii naagood hal ninaa ku aadi karo siday naaguhu u badanaan meesha yacni eh, afartan qof ay joogto nin halaa nin ah inta kale waa naago matalan wacan abi hurayrata radi allahu marka dagaalada iyo fitanka badanaya nimanku marka ku yaraanayo asbaabteedu sideeda kalena waaba u yaraanayan xaqiiqada labadaba wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaala waxa uu yihi ishtaraa rajulun nin ayaa wuxuu gatay min rajulin nin wuxuu ka gatay caqaaran hanti ma guurta ah dhul ayuu ka gatay fa wajada wuxuu helay alladii ishtaraa alcaqaara kii hantidii maguurtada aheedo dhulkii gatay wuxuu arkay fii caqaarihi dhulkii ou gatay jaratan ayuu arkay ashuun fiiha dahabun ou ku jiro faqaala lahu ladii ishtara alcaqaara faqaala waxa uu yidhi alladii kii ishtara alcaqaara ah, dhulkii gatay ayaa waxa uu yidhi lahu ninkii uu ka gatay ku yidhi khud dahabaka warnin dahabkaaga iga qaado inama ishtaraytu minka adiga waxaan kaa gatay al arda dhul unbaan kaa gatay walam ashtari dahaba dahabkaama gadanin wa qaala aladii lahu lardu kii dhulka lahaana waxa uu yihi oo markii hore dhulka laga gatay inamaa bictuka alarda aniga dhulkii baan kaa gaday iyo wamaa fiiha waxa ku dhex jiro niyow dahabkaaga haysani an waxba hayseynina fataxaakamaa ilaa rajulin nin ayay u xugun tageen faqaala aladii kii waxa uu yihi taxaakamaa ilayhi ay u xugun tageen alakumaa waladun war ilma ma leedihiin horta idinka qaala axaduhumaa midkood waxauu yidhi lii ghulaamun aniga wiil baan leeyahay wa qaala alaakharu kii kalena waxauu yidhi lii jaariyatun aniga gabar baan leeyahay qaala waxa uu yidhi ankixaa u guuriya algulaama wiilka aljaariyata gabadha wa anfiquu calaa anfusihimaa nafahooda korkoodana ku nafaqeeya minhu dahabkan fatasarafaa way u leexiyeen marka meeshaabay ku bixiyeen mutafaqun calayhi xadiidkii bukhaari muslim baa soo saareen marka waxau kutusayaa marka dahabkii iyo maalkii dadku intuu ka bataa ninba marka ninka kale ku riixriixayo haddana yani dadku waxaa weyaan waa ku baqaylayaan wacanhu radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahay kaanat imra'ataani laba naagood macahumaa macooda waxaa ahaa ibnaahumaa labadooda wiil jaa-a dibu dhurwaa ayaa yimid ama amiyey fadahaba bibnin ayuu la tegay cunug bibni ixdaahumaa midood cunugeedii ayuu qaatay yeygii faqaalat lisaaxibatihaa saaxibadeedii tii kale ayay ku tiri inamaa dahaba bibniki wiilkaaga inamaa dahaba wuxuu la tegay yeygu bibniki wiilkaaga adiga kankeygii waa nool hadda jooga wa qaalat ilukhraa tii kalena waxay tiri inamaa dahaba bibniki wiilkaagu la tegay ee keyga lama tegin aniga fataxaakamaa ilaa daawuud nebi daawuud bay uxugun tageen sala allahu calayhi wasalama nabi daawuuday u gar dhigteen marka faqadaa bihi wuxuu u xukumay wiilkii cunugii lilkubraatii weyneyd labada naag fa qadaa wuu xukumay bihi bilwaladi waladkii noolaa lilkubraatii weyneyd ba u xukumay fa kharajataa way soo baxeen calaa sulaymaana calaa sulaymaana bni daawuuda nabi sulaymaan oo daawuud wiilkiisii ah bay soo baxeen korkiisa sala allahu calayhima wasalama faahbarataahu way u sheegeen wixii dhacay faqaala waxau yidhi iituunii iila kaalaya bisikiini midi isiiu yidhi midi ashuquhu waan dilaacinayaa baynahumaa labada naagoodaan u qaybinaya cunugan halkaan cunug sowma noola dhexdan ka kala jeexa qaybna adiga qaada qaybna tanaan siinaya fa qaalat isuqraa tii yareed baa waxay tiri laa tafcal ha yeelin cunugaan ha ka kala goynini tiri dhexda hadeerta iska qaadato laa tafcal ha yeelin raximaka allahu allah ku naxariiste huwa ibnuhaa huwa isagu ibnuhaa wiilkeeda waa naagtan faqadaa bihi lisuqraatii saas dhahday oo yareyd buu u xukumay marka nabi suleymaan muttafaqun calayhi qadiyadan marka daawuud iyo suleymaan suleymaan baa markaas yacni xaqiiqdeeda helay ayb muttafaqun calayhi maxaa yeelay waxaana laga qaadanaa xadiidkan qaaliga qaaliga mararka qaar inuu wax ku xukumi karo qariino qariina waxaa la yidhaha wax adiga qadiyadda kaaga muuqday ayaa la dhahaa hadda nabiyullaahi suleymaan muxuu isticmaalayna naxariista u fiirsada cunugan labadooda isku haysto waa midiyaan u qaadan waa kala jeexayi tii dhashay marka ma yeeli karta saas qofkii wax dhalay marka ma ma yeeli karo cunugiisa in la kala jeexo ayb tan kale laak waxay tiri hayaalay tiri saas daaragta waa iska aamustay marka waxay daliil u tahay inaynan dhalin iya midii maya tidi hagoynin ayuu siiyey muttafaqun calayhi wacan mirdaasin ilaslamiyi radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi yadhabu asaalixuuna dadka suusuuban way tegayaan oo adduunyadii waa kasii dhimanayaan alwalu falwalu kuwa hore kan hore ayb oo saasay u tegayaan marka midba qolaba qoladay ka horeyso kuwoodii wan wanaagsanaa baa tegaya watabqaa waxaa baaqi noqonaya xusaalatun buunsho ka xusaalati shaciiri heedda buunshadeeda oo kale aw itamri ama timirta teeda xunxun oo kale ah laa yubaaliihim ullaahu alla u aaba yeeli maayo baalatan u aaba yeelis rawaahu lbukhaariy yani wuxuu leeyahay طيب yacni wuxuu leeyahay marka oo aaba yeeli maayo ilaahay subxaanahu watacaala baalatan u aaba yeelis rawaahu lbukhaariyu xadiidka marka wuxuu tusayaa dadka saalixiintae suusuubanay wanwanaagsani inay la-aanayaan oo ay alla oof oofsanayo ayb sida loo oofsanayo marka waxaa haraaya dad xufaalo ah buunsho ah waxay ku tooran yihiin aan jirin kuwaas ilaahay marka u aaba yeeli maayo wax allaalo wuxuu doono markaas yacni shar iyo dhibaato ah yaa markaas inay ku dhacan kaga aabayeeli maayo maxaa yeele dadkii wan wanaagsanaa oo hadday gacmaha kor u qaadaanba ilaahay subxaanahu watacaala waxay doonaan oo sii jiray ayaa meeshii ka baxayba wacan rifaacata bni raaficin azuraqiyi radia allahu canhu qaal jaa-a jibriilu ila nabiyi sala allahu calayh waali wasalam jibriil nabiga ayuu u yimid qaala waxa uu yihi maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan oo ku xisaabaysaan ahla badrin reer beder fiikum idinka dhexdiina dadkii beder ka qeyb galay maxaa ku tirisaan idinku qaala waxau yidhi min afdali lmuslimiina muslimiinta kuwa ugu fadliga badan ow kelimatan naxwahaa ayuu yidhi qaala markaa jibriil waxa uu yidhi wakadalika sidaadaas oo kale man shahida bedran beder qofkii xaadiray min almalaaikati malaaigtana xaal uu ka mid yahay annaguna sidaasoo kalen ku tirinaa wakadalika sidaadaasoo kale waxaanu ku tirinaa malaa-igta kuwa ugu fadli badan man shahiida badran beder qofkii xaadira min almalaaikati oo malaaigta ka mid ah rawaahu lbukhaariyu marka beder qiimaha ay leedahay wacan ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama idaa anzala allahu tacaala alla haddii uu kusoo dejiyo biqowmin qole cadaaban cadaab uu kusoo dejiye asaaba alcadaabu cadaabka wuxuu ku dhacaa man kaana fiihim man ayuu ku dhacayaa kaana ahaaday huwa isaguba fiihim iyaga dhexdooda ahaaday buu ku dhacayaa uma bucithuu waa lasoo bixinayaa calaa acmaalihim baa lagu soo bixinayaa mutafaqun calayhi haddii ilaahay qowm uu cadaab kusoo dejinayo cadaabka waa wada camima kulligood ayb ila asbaabuhu wax unbay ku yeelan karaan iyaga laftirkooda ah eh. ayb wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waay uma bucuu calaa acmaalihim baaaakhira laakiin nin walba iyo camalkiisa lagu soo bixinaya muttafaqun calayhi marka niyadiisaa lagu soo bixina iyo camalkiisa de ilaahay cadaabkiisu isagu sidau doono ayuu u keeni karaa ayb hadda marka xadiidkan iyo axaadiidta lamida dad waxaa jira si qaldan u fahmo oo waxay yidhaahdaan annagu meel dad fiican oo muslimiina ay joogaan iyo dad mujrimiina ama kufaara oo xarbiyiina meelay joogaan meel allaale meeshaan aragna annaga waxaa weeyaan dadka waa ku ciqaabayna wixii ku dhinta ciqaabtaasna hadday mu'miniin iyo ahaayeenna yubcathuuna calaa niyaatihim aakhiri niyadooda lagu soo bixina marka qiyaas aada u faasid u ah yacni inaad isaga qiyaas qaadato ilaahay cadaabkii uu keenayo iyo adiga cuquubo a gacantaada ku wado inaad iskaga qiyaas qaado qalad waayo hajmada samaawiga ee kor ka imaanayso ilaahay addoomadan isagaa abuurtay ma dulminayo addoommadiisa isaga laakiin adiga waxaa lagu yiri ha dulminin addoommada qofaan dembi lahayn ha dilin markaad marka mid dembile iyo midaan dembi lahayn isku darto hadhowna yubcahuun calaa niyaatihim aad tiraahdeed acmaashoodii niyaadkoodii baa lagu soo saaraya adiga falkaagi yaaka muxuu noqonaya marka soo dembi ma noqonayo falkaaga oo qisaas ay ka waajibto oo shar oo dhan marka ay ka imaan karto ayb marka adiga waxaa samaynayso iyo wax ilaah samaynayo inaad isaga qiyaas qaadato khalad sidaasay culimmadu yidhaahdeen ibnulmunayir iyo sida iyo muhallab iyo ah, aimadaas uu ka sheegay ibnu xajar juska afaraad fatxulbaariga ayb waayahay mutafaqun calayhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaal kaana jidcun dogob ayaa wuxuu ahaa yaquumu ilayhi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga inuu ku istaagi jiray korkiisa kaana jidcun jirid geedtimireed jiriddiisa wax uu ahaa yaquumu ilayhi nabiyu sal ly slam nabiga inuu xaggiisa istaagi jiray yani agtiisu istaagi jiray markuu khudbaynayo yacnii fi lkhudbati khudbadiibuu ujeedaa dhexdeeda falamaa wadica almimbaru mimbarkii markii la dhigay oo nabiga loo sameeyey samicnaa liljidci geedkii jiridda ahaa waxaan ka maqalnay mithla aswaati alcishaari tobansidada codkeeda oo kale tobansidda waxaa laga wadaa neef geela hal hal toban bilood ah ololkeed ayaan ka maqalnay xataa nasala nabiyu sal l slam intuu nabiga soo degay fa wadaca yadahu gacantiisii ayuu saaray caleyhi geedka korkiisa waa aamusay markaasna wa fii riwaayatin fa wadaca yadahu buu saaray caleyhi geedka korkiisa fasakana waa xasilayo waa degay wa fii riwaayatin falamaa kaana yowmu ljumcati maalintii jumcada markay ahayd qacada annabiyu sal allahu calayh waali wasalam cala almimbari nabiga mimbarkii buu ku fariistay fasaaxat innakhlatu geedtimireedkii baa qayliyey yaa qaylisay allatii geedtimireedka oo kaana yakhdubu nebiga uu qudbo akhrinayo cindahaa iyada agteeda uu ku qudbo akhrinayo xataa kaadad intay kaga dhawaatayba an tanshaqa inay kala dilaacdo ayb waayahay wa fii riwaayatin fasaaxad way qaylisa siyaaxa sabiyi cunug qayladiisa oo kale fanasala anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa soo degay xataa akhadahaa intuu ka qabtay fadamahaa ileyhi xaggiisa usoo dumay fajacalad waxay guda gashay ta-inu inay taahayso aniina sabiyi sabiga taahiisa oo kale cunuga yarka alladii yusakatu la aamusinaayo cunug yaroo la aamusinaayo sida uu taahoo kale inay u taahda ayay bilowday xata istaqarad intay ka degtay qaala waxa uu yidhi bakad way oysay geedaani calaa maakii ayay u oysay dartii kaanad ay ahayd tasmacu inay maqlayso oo min adikri dikrigii ah dikrigii iyo wacdigii ay maqli jirtay oo nebiga ay ka maqlaysay ayay u hilowday oy la oysay xasanulbasri marka wuxuu dhihi jiray idinka ayaa ku owleysan idinka bani aadama muslimiina la idinka rabaa inaad oysaan ood khushuucdaan oo cabsataan ood dikriga usoo hilowdaan mar walba inaad ka carartaan ma aha وعن abi haclabata alkhushaniyi jurhuum بن naashirin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal waxa uu yihi in allaha tacaala alla farada faraaida wuxuu farad yeelay faraa-id waajibaad ayuu farad yeelay falaa tudayicuuha ha dayicinina waxadda ilaahay wuxuu xadeeyey xuduudan xuduud falaa tactaduuha ha tallaabinina oo ha gudbinina ha ku xadgudbinina waxarama alla wuxuu xarimay falaa tantahikuuha ha qararinina waxyaabana ilaahay waa idinka xarimay dalaq ha dhihinina waxyaabahaas jiixina wasakata can ashyaaa waxyaaba xaggoodana ilaahay wuu ka aamusay raxmatan naxariis lakum idinka oo idin naxariisanaya darteed lyajlihim hayra nisyaanin hilmaan la-aan falaa tabxatuu canha ha baarbaarinina waxyaabahaasna wixii ilaahay ounan oo idinka dhaafay waxa alla oonu ka hadlin idinku ha baarbaarinina markaasxadiidun xasanun yani wixii laydinka xarimay ka hara wixii la idin faray waajibaada la imaado wixii laga aamusay ibaaxadooda banaanaanshadoodaasa lagu daayo inay banaan yihiin ha loo daayo oo ilaahay waa idinkugu naxariisto waaba idiin baneeyo xadiiثu xasanu rawaahu daara qطniyu wغayruhu wcan cabdillaahi bni abi awfa radi allahu canhuma qaal qazawnaa maca rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga ayaan maciisa duulnay sabca khasawaatin toddoba duulaan nakulu xaal aan cunayno aljaraada ayaxa anagoo cunayno wa fii riwaayatin nakulu macahu ljaraada ayaxa ayaan la cunaynay maciisa mutafaqun calayhi waxaa laga qaadana ayaxa xataa haddii uu baktiyo in layska cuni karo malayga iyo ayaxa marka iyagoo dhintay oo baktiyaa layska cuni karo wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lama qaniino min juxrin halgod min juxrin god waaxidin hal ama ratayni laba jeer muttafaqun caleyh qofka muminka qof dhug leh hal god laba jeer lagama qaniino oo godka haddii hal mar laga qaniinay oo laga asiibay marka labaad waa inuu ka fakero yiraahda adana maa meel walba marka ay noqoto raq isaga lagu cuno inay ahaato laba raban ayb qofka muminka marka shanigiisu waa sidaas waa dhug buu leeyahay muttafaqun calayhi wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama ayb nabigu waxauu yidhi halaaatun saddex laa yukalimuhum llahu ilaahi lama hadlayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yanduru ilayhim ma fiirinayo ilaahay walaa yusakiihim ma dahirayo oo ma nadiifinayo dunuubtooda ka dahiri maayo walahum cadaabun aliimun bay leeyihiin rajulu nin saddexdaas marka khatar waay ilaahay marka madunuubta kama dahiraayo ma fiirinaayo il naxariisad ku fiirin maayo mana la hadlaayo ilaahay subxaana wa tacaala walahum cadaabun aliimunna waa leeyihiin ay saddexdaas yaa waay marka rajulun nin calaa fadli maa-in biyo dheeraad ah korkooda taagan biyo dheeraad maxaa laga wadaa biyo baahidiisa ka badan isagu baahidiisa waa ka oofsaday dheeraad ah marka biyahaas ayuu haystaa bilfalaati meel lama degaan bahgooye ah ku haysto yamnacuhu ou ka mancinayo u diidayo min ibni sabiili qofka musaafirka ah biyo ayuu meel lama degaana ku haystaa baahidiisii waa ka oofsado waa ka badan tahay isaga ama baahidiisii wayba ka badan tahay qof musaafiroo jid marayo inuu caba iyo rabo u diidayaa warajulu nin baayaca marka biyaha inaan la gedi karin macnaheedu ma laga wado marka saas laakiin biyo meel bannaana yaallo oo adig aad kusoo hormartay ood cabtay ha diidin dadka iyo sideedaba nin musaafir adoo meel biyo ku haysta biyo cabaal oo uga baahan yahay ha u diidin sidoo kale iyadana waxaa kaloo <clears throat> taa ka duwan qofka haddii uu biyihii meeshii kasoo dhaansaday weelbuu ku shubtay gurigiisiibuu dhigtay meel magaalo ah buu keensaday waa iibin karaa marka dhib malaha iyo warajulu nin baayaca rajulan nin la mubaayacooday oo mubaayacooday marka maxaa laga wadaa nin amiir ah ama madax u ah ayuu ballan la galay inuu adeecayo yani amiir sifadiisu ay sharci tahay waada ogowna amiir aan la ogeyn iyo maahan yan midaan awood lahayn iyo imrada macaanideeda ninkii ninkii haysta yan oo muslima ayuu la mubaayacooday bisil may rantaas ma aha waa soo socotaa iyo warajulun nin baayaca rajulan nin wax beec la galay nin bisilcatin badeeco bacda alcasri casarkii kadib faxalafa billaahi ilaahay ku dhaartay la akhadaha inuu kusoo qaaday bikada wakada la akhadaha lowallaahi waxa uu sheegay akhadaha inuu soo qaaday bikada wakada inuu kusoo qaatay casirka kadib waqti aada u sharaf badan waa fadli badan waa ilaahay la xuso bacda alcasr ayuu marka dhaar maray inuu intaa intaa kusookusoo galay ayuu dhaar maray ayb waana beentiis dembigiisu aada u weyn dhaarta marka meesha la joogay iyo waktiga la joogay inay ku weynaataa laga qaadana oo dhaarta waxaa weya meesha la joogo saameynay ku leedahay makaya oo kale dhexdeeda dhaarta lagu dhaarto kacbada agteeda dhaarta lagu dhaarto lamid maaha meel kale dhaar lagu dhaartay iyadoo dhaartu mar walba ay weyntahay waktigana waa lamid alcasr dhaar la dhaartay dhaar waqti kalena la dhaartay isku mid baa sida xadiidka ka muuqanaya fasadaqahu oo u rumeeyey wahuwa isaguna calaa gayri dalika sidaa qeyrkeed uu yahay maba kusoo gedinba waxaas uu sheegayo beentiis waayahay iyo warajulu nin baayaca imaaman imaam dadku imaam u aho madax u ah nin la mubaayacooday laa yubaayicuhu xaal uusan la mubaayicooneynin ilaa lidunya adduunye darteed unmaan wax kale ula mubaayicooneynin nin amiira ama imaam ayuu bayco la gelaya inuu adeecayo ula shaqeynayo wax kalena ula geli maayo ilaa adduunye le maahan fa in acdaahu haddii adduunyadii uu siiyo minhaa xaggeeda uu wax ka siiyo wafaa waa u oofinaya fa in acdaahu hadduu siiyo isaga adduunyadii minhaa xaggeeda uu wax ka siiyo wafaa waa oofinayaa ballantii iyo baycadii wain lam yucdihi haddii uunan siininna minhaa adduunyada xaggeeda aan waxba ka siinin lam yafi ma oofinayo muttafaqun caleyh isaga dhan marka waa adduunyo haddii la siiyana waa waa adeecaya haddii adduunyada laga yareeyo ama aan la siinina waxbau qasayaa marka ummadiiba wuxuu u horseedayaa dhib iyo qax iyo rafaad iyo baaba ayuu u horseedayaa liajli adduunyadiisa darteed soo isaga wax ku heli lahaa waxaan o dhan marka haddaad fiiriso waxaa weeyaan waa wax wada qaa-im oo taagan saddexdooda bulshadii mujtamaca dhexdiisa ilaahan ka baryaynaa inuu xaalkeenna ka bedelo acmaasheenna ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu bedelo si axwaasheenna u bedesho khayr ay u noqoto wa canhu can nabiyi sala allahu alayh waali wasalam qaala nabigu waxau yihi bayna nafkhatayni labada afuufo afuufid labada buun arbacuuna ayaa u dhexaysa afartan afartan waaye dhexdooda qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa hurayrata abuu hureyra arbacuuna yowman miya afartan maalmood miya qaala abuu hureyra waxau yidhi abeytu waa diiday yani abeytu wuxuu ka wada aniga waxaas ma jismi kari qaaluu waxay yidhahdeen arbacuuna sanatan afartan sana maa u dhexaysa qaala abeytu waa diiday yii abuu hureyra qaaluu arbacuuna shahran afartan bil qaala waxauu yidhi abeytu waan diiday wayablaa kullu shayin shay kasta waa baaba-ayaa min al insaani insaankii ka mida ilaa cajba danadihi dabagelintiisa maahan meesha dabagelinta ee hoose laftaas unbaa harayso inta kale waa ka baaba-a qofka ambiyada ilaahay ma baaba-do waa sida caadiga dadka unbaa laga hadlaya ambiyada iyo shuhadada iyo iyagu fiihi laftaas ayaa yurakabu lkhalqu abuuristii laga layska kor saarsaaraya hadhow laftaas baa baaqi noqonaysa iyada ayaa layska saarsaaraya marka abuuristiisii